bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koowaad ee kitaabka siirada ah ee nuur lyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waa nuur lyaqiin baa la ydhahdaa kitaabkan fii siirati sayid اlmursaliin maxamed alkhudari sheekh la ydhaha waale kitaabku waxa uu ka mid yahay kitaab maaragtay kutubta kooban ee xagga siirada ereyadiisuna aanay adkayn una dhow xagga saxiixnimada intaasoo arrimood baynu ku dooranay iyadoo aynu rajaynayno waktiga riyaal saalixiinku dhamaanaya inay isku beegmi karaan insha allah iyo isagoo inta faraha badan siirada ka qaadanaya saxeexeynka iyo kutubta muctabadka ah iyo iyadoon ereyadu adkayn oo dee kutubta qaarkood ba dadka caadiga ah ereyadiisu ay ku adkaanayaan luqadda u isticmaalaya siirada in la barto muhiimad weyn bay leedahay leannahu waxaad qur-aanka kariimkaa arkaysaa iyada oo uu aada uga warramayo siiradii ambiyadii hore iyo taariikhdoodii iyo qisaskoodii inta qiso ee rusushu leedahay iyo ummadahooda ee qur-aanka ku soo aroortay o adiga arkay iyo qiso waliba inta jeer ay soo noqonayso marka xikmadeeda ayay leedahay taariikhduna sideedaba waxa weeyaan muraayada laga daawado ciddii hore ciddii hore iyo dhacdooyinkii hore iyo maalmihii tegey muraayada laga daawado ee laga eegaa waa taariikhda iyo siirada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu inagu agoonsaday inaynu ku dayano laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir qofka ilaahay iyo aakhiro rajeynaya inuu ilaahay aakhiro ishortaago kudayasho wanaagsan baa ugu sugan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidee loogu dayanaya haddaan siiradiisii lahayn markaad ku dayan karto waa inaad dhex tagto horta waaqicu ku noolaa waaqici uu ku noolaa intood dhaqaaqdo waa inaad isdhex taagto sidee buu ula dhaqmi jiray asxaabtiisa sidee buu ula dhaqmi jiray ummadaha kale sidee buu ula dhaqmayay ilaahiisa sidee buu ula dhaqmayay ehelkiisa sidee buu ula dhaqmayay ummadaha shisheeye iyo dacwadiisu siday ahayd marka taasi waxa ay keenaysaa muuqaal fiican dhaqankii iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ka hesho qofka rawxaaniyaadkiisa iyo raqbadiisa diinta u leyna kor bay u qaadaa leannahu khasawaadkii iyo jihaadkii ayaa aada ugu fara badan walaagii iyo baraagii buu qofku aada u kala garanaya cidduu xidhiiri lahaa iyo cidduu jari lahaa waana qeyb ka mida ah axaadiidta rasuulka sal allahu calayhi wasalam oo xadiidkaa markiisa horeba waxa uu yahay ma jaءa can الnabiyi min qowli aw ficli aw taqriiri aw wasun khilqiyin aw khulqiyin waa wixii nebiga xaggiisa ka yimaada ee hadal leh ee ficil leh ee waxuu cid ku sugay leh oo intuu arkay in cidi samaynaysa uu daayey waxa weeye akhlaaqdiisa waxa weeye khuluqiisii iyo sidii uu ilaahay u abuuray intaasoo dhan basiiradu waa ka waramaysa way istadaaqulayaan iyadii xadiidki waktigii hore qabl alislaam waxba ugeli mayno laakiin si toosa ah ba uga bilaabayna rasuulka sala allahu calayhi wasalam maadaam hal habeenayto waktiga aynu ka faaidaysanayno aayadda uu kugu bilaabay صafxadda شhanaad waxa uhi qaala tacaalى allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah suuraة اancaam allahu aclam ilaahay isagaa garanaya xayثu yajcalu waa boga shanaad wey boga shanaad bilowgiisa boga shanaad miyaedaanhay adu waxa weeyaan nasabka nebiga caleyhi salaatu wasalaam halkaas baynu ka bilaabayna ah, nasabu nabiyi shariif e, kana kaygana aayad yar ka horreysiiyey aayad buu ka horreysiyey aayad kooban allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata allahu aclam ilaahay isagaa garanaya xaytu yajcalu risaalatahu risaaladiisa meeshuu yeelayo halkuu risaaladiisa dhigaya halkuu risaaladiisa dhigayana waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka annasab shariif nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nasabkiisii wanaagsanaa baa halkan uu ku xusaya waa o asayid alakram weeye aladii sharafa annaas biwujuudih aw sharufa annaasu biwujuudih dadku ay ku yeesheen helitaankiisu sharafay ku yeesheen huwa maxamed ibn cabdilaah maxamed ibn cabdilaahi weeye ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimanaab ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu lay ibnu haalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadr ibnu khusayma ibnu mudrika ibnu mudra ibnu nazaar ibnu macad ibnu cadnaan waa inta oo cascasaanka ku dhigay wey ada cascas buu ku dhigay iyagaa yaro kala duwan xagga nuskada nuskooyinka ayay intaa goobada geliyay baan akriyay imika odayaashii baan akriyey isna wuxuu ku dhex dardaray islaamihii <laughs> halkaad ka garan weyde halkaa ah. ay inta yaruu goobada geliyey ayaa odayaashii ah. bal aynu iska akrino waxa weeyaan muxamed ibnu cabdillaah waa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aabihii min zawjihi aamina saasay isugu kaa xigaanen min zawjihi aamina aamina ayaa markaa ori u ahayd cabdilaahi aamina bintu wahbin azuhriya alqurashiya oo iyaduna qurayshun bay ahayd isla qurayshun bay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii iyo aabihii labadaba ibnu cabdilmualib waa tirtimadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ooriyahan wuxuu uxusayaa odayaasha xaasaskoodii uxusayaa siduu xagga dambe ku sheegi doono waxaa laga fahmayaa nasabka nebigu in la garanayo aabbihii iyo hooyadii labadaba oo aan odaygu la garanaynin odayaashaasi islaamahay lahaayeen iyo islaamahaasi abtirsiimadoodu inay wanaagsanayd iyo qoladay ahaayeen in la garanayo la haddii islaantii la garan waayo odayga la garto dhibkeeday leedahay marka sheekhu saasu isugu howlayo odayaashuna waa inta bayna qawsayn labada xariiq dhexdooda ku jira min zawjihidana waa oday waliba islaantu qabaybu min zawjihi leey ibnu cabdilmualib waa nebiga awowgii cabdilmualib xaaskiisiina waa min zawji ooridii cabdilmualib wey faatima bintu camrin almakhzumiya alqurashiya waa cabdilmualib islaantiisi iyaduna reer qurayshube wa kaana cabdilmualib cabdilmualib oo nebiga awowgii wuxuu ahaa shaykan mucadama fii quraysh oday quraysh weyneysaa buu ahaa oday quraysh ay weynayso yasduruuna waxay ka soo fuli jireen can ra'yihi ra'yigiisa kasoo fuli jireen macnahedu waxa wey way ka tala qaadan jireen raggii arringalka ahaa ee rimin jiray buu ahaa fii mushkilaatihim marka mushkiladahoodu yimaadaan isaga cabdulmualib oo nabiga awogii ra'yiga ka qaadan jireen wa yuqadimuunahu waxay ku horumarin jireen fii muhimmaatihim muhimadahooda macnaa arrimaha muhiimkaa ah. waxay odhan jireen dee ragga loo dirayaa waa nebiga awowgii calayhi salaatu wasalaam oo cabdilmualib ah ibnu haashim waa reer banu haashim halkaasay ka timi waa awogiisa labaad haashim nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qolihii sekadu ka xaraamahay banu haashim iyo banu mualib waay haashimna odhidiisii buu ku sheegay waa min zawjihi sawjadiisii haashim oo ahayd salma bintu camrin annajaariya alkhasrajiya iyaduna carabtaasi ahayd ibnu cabdimanaaf ibnu cabdimanaaf cabdimanaafka islaamtiisiina min zawjihi waa ooridiisi caatika bintu mura asalmiya waaya ibnu qusayn waa cabdimanaaf ibnu qusayn min zawjihi isagana ooridiisi waa qusayina tii markaas cabdimanaaf waxaa iska dhalaya qusay iyo iyo min zawjihi ooridiisi xuba bintu xulayl alkhusaaciya kaasuu xoogaa tafaasiila markaa ka yaro bixiyey qusay kaasuu xoogaa ka yaro bixiyey wa kaana ilaa qusayin ninkan qusay la yidhaahdo fi ljaahiliya berigii jaahiliyadii waxa uu gacanta ku hayay xijaabat lbeyt kacbada ilaalinteeda wasiqaayat lxaaj iyo xaajiga waraabintiisa iyo wa idcaamuhu in xaajiga raashin la siiyo idcaamkan iyo siqaayadan almusamaa waxaa lagu magacaabi jiray berigaa hore birafaadati wanadwa waa waxtarkii la siinayo xujaajta waay wahiya shuuraa waa nadwadii birafaada wanadwa nadwaduna waa tashigii arinkii wahiya shuuraa waa wada tashigii nadwadanuu fasiraya daaru nadwa ilaa waa meeshay ku tashan jireen laa yatimu amrun ilaa fii beytihi arrin ma dhamaystirmi jirin gurigiisa mooyaane marka ninkan qusayla waktigii jaahiliyada wuxuu hayay bu i xijaabat lbeyt xijaabat lbeyt xijaabat lbeyt waa ilaalinta kacbada gacmada mas-uuliyadeeda iyo ilaalinteeda qusayba hayey nin fog mu ahayna macnaha xokayntii kacba bay ahaayeen beytka ilaahay siqaayat lxaaji waa idcaamu xujaajtana waa nimankii u samayn jiray samafalka iyo tabarucaad suuratu tooba haddaad akrida ilahay baa yidhi jacaltum siqaayat alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraam kaman aamana billaah ila akhir laaya waar maxaajigana wax maaragtay waraabinaysaan iyo masaajidkana xariirta huwinaysaan ayaa moodeen inay la mid noqonayso dadka mu'miniinta ah mu'min iyo mid gaalahoo yidhi masjid baa wax ku taraa ah masjidna buu lahayn wax tarkiisa ha iska hayso ehelkiisaba maahayn marka siqaayadan salool bay ridqi jireen oy sharaab ka dhigi jireen markaasaa la walaaqi jiro xujaajta ayaa laga dhargin jiray iyagoo ilaahay ugu dhawaanaya haddana gaala deeqday iska lahaayeen marka idcaamka iyo siqaayadu rafaada baa la odhan jiray nadwaduna waa arinka nin arinkala buu ahaa ninkan qusay ladha arinkiibuu markaa nadwadii ku fasiro waa ashuura laa yatimu amru ilaa fii beyti ninkan qusay gurigiisunba arrimuu ka goy jireen had iyo jeer oo ninka lagula soo laaban jiray xoogaa tafaasiila buu qusay ka bixiyo dheer walliwaa calanka dagaalkuna walli waa calankaa had iyo jeer isagu hayn jiray ninka qusayla laa tucqad raaya calan looma gunti jirin oo looma taagaynin lixarbin dagaal ilaa biyadihi gacantiisa mooyaane macneedu waxa wey dagaalka had iyo jeer marka la hogaaminayo wata calan loo taago calankaa isagaa hogaaminaya oo gacanta ku dhigi jiray qusaygaas ilaa biyadi marka intan oo dhan ba isagaa haystay gacmada ilaalinteeda xujaajta waxtarkooda muctamaraadka iyo shirarka dagaalada hogaamintooda macnaheedu wuxuu ahaa qaaid qaaidkiibuu ahaa quraysh walamaa ashrafa cala almowt ninkan qusaylanaa markuu geeri u dhowaaday jacalahaa wuxuu yeelay intanoo arrimoodba fii yadi axadi awlaadihi caruurtiisa midkood ayuu intan gacanta ka geliyey kuwaasna waa kuwe cabdudaah oo cabdimanaaf iyo cabdudaar baa qusay ka farcanaa ee qusay markuu dhimanaya cabdudaar buu dardaarmay uu ihi intanoo arimoodba idinku ya igaga wakiil noqda idinkaan idin dardaarmay ui walaayadoo noocana ah, reer cabdidaar haddaad tihiin reer cabdimanaaf kolkaa abtirsiimadii nebigu ay gelayso muu u dardaarmin mamlakada noocana ah. laakiin banu cabdimanaaf reer cabdimanaaf oo dee abtirsimada nebigu maraya ah ajmacuu ra'yahum ra'yigoodii waxay isugu geeyeen calaa an laa yatrukuu inaanay uga tegin banii camhim kuwanay ilma adeerka yihiine cabdudaar la yidhaahdo inaanay sidaa ku dayn qoladan adaygu mamlakada noocana u dardaarmay inaan ku dayn bayda ar madaxnimadii o dhan iyo ku ururiye ya inaan uga harin aa waqtigii jaahiliyadiiba de intaa nabigu dhalan yastatiruuna iyaga oo la gooni noqonaya istitaarku waa la gooni noqosha bihaadihi اlmasaakhir waxyaabahan lagu faanay ee wanaagsan ee kacbadii iyo xujaajtii iyo taladii iyo dagaalkii iyo waa masaakhir waxyaaba lagu faano wey yay la goonin noqonin ba yidhah istiaar waan arrimahan yay la goonin noqonin koladan ilmaadeeradeena ee odayguu dardaarmay de aan ku qabsano ku qabi mayne wa kaana yufti amr wa kaada yufdi lamr arrinku wuxuu u dhowaaday ila lqitaali dagaal inay dagaalamaan qoladii reer cabdimanaaf iyo qoladii kale reer cabdidaar ila silsilada qabyaaladu ma dhamaate laysku qabtay mamlakadii dagaal buu u dhawaaday lawlaa an tadaaraka haddii aanay gaadhin almr arinka haddaanay gacanta ku dhigin cuqalaau lfariiqayn labada qoloba dadkoodii caqliga ahaa ayaa gacanta ku dhigay labada qoloba kuwoodii caqliga ahaa gacantay ku dhigeen fa acdoo waxay siiyeen bani cabdimanaaf qoladii reeg waxa la qaybsaday mamlakadii la qaybsaday iyo awoodihii reer cabdimanaaf oo nabiga silsiladiisu ay marayso maxaa la siiyey asiqaaya warifaada waa waraarintii iyo waxtarkii xujaajta ayaa la siiyey xujaajtan la waraarinayay oo siqaayadiia iyo idcaamkii oo raashinka xujaajta la siinayaa aan wixii waxtara ee sharaf ee ummadda sumcad laga kasbanayo idinku qaatabayna qaybta samafalka fadaamataa fiihim labadan arimood dhexdooday daa'imsanaayeen oo weligoodba reer cabdimanaaf ayaa gacanta ku hayay ilaa an intahataa ilaa ay soo gaadheen lilcabaas ibni cabdilmualib ilaa nebiga adeerkii ay soo gaadheen uma libaniihi inamadiisiibay haddana ku wareegeen min bacdihi isaga kadib cabdulmualib ayaa berigii dambe ay gacanta u gashay kolkaasaa dabeetana inamadiisi oo cabaas ayaa haddana cabaasna haddana inamadiisi sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu sanadkii tobnaad dee horkacayay ummadda xajka la gudanayay habeenkii tobnaad waa tan guulgalka lagu sii yahay musdalifa ee la ogolayn in musdalifa la dhaafo dad buu habeenkaasii fasaxay nebigu dadkaa waxaa ka mid ahaa kuwii xoolaha celinaya waxaa ka mid ahaa dumarkii iska ducafada ahaa ee la doonayay guuragalka inay buurta ku tuurtaan waxaa ka mid ahaa reer cabaas reer cabaas baa iyagana uu hore sii fasixu i war idinku salaada horaa dadka waraabinaysaane iska sii guuro gala oo kacbadii taga oo xaggii milayo uu ka daayo markii dambe ee goortii barqada ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samsamkii tegay ceelkii samsam siqaalu waa samsamkiibaa dadka la waraabinaya waxaa la dari jiray dee bamamkan iyo qasabadahan iyo waxaan ima jirin wadaan baa dadka loo dari jiray kolkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam halkii ka cabay waxaan u sheegay ceelka waraarintiisa inuu ka qayb qaadan lahaa haddii aanu ka waan idinkala qayb qaadan lahaa bule wada wada bu dadka waraabiya waan kala qayb qaadan lahaa haddii aanay dadku idinku qabsanayn nebigii baa dadka waraabiya waa ku dayanaynaae annana wadaantaadu daraynaa adaa cid waliba odhan lahay sunaa laga dhigan lahaa lagu daydoo dabeetana reer cabaas waa lagu qabsan lahaa ariya isku qabsanine iska wada buui anigu idinku iman maayo waa ka cadiyuuna reer cabdi eh, manaaf halkaasay mareen wa ama alxijaaba ilaalintii kacbada fa baqiyat waxa ay ku baaqi noqotay biyadii bani cabdilmana bani cabdidaar reer cabdidaar gacantooda oo jilibkii kale reer qusaye ayay gacantooda ku jirtay wa lahum sharcu shareecadduna way usugtay markii diinta islaamku ay timi qoladaa xokeynta kacbada ka ahayd ee mafaatiixdeeda haysa shareecaduna way u sugtay fiihim iyaga ila alaan ilaa imikadan ilaa imikadan gacantay mafaatiixdii ku hayaan oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu sanadii sideedaad xoreeyey kacbada sanamyaashiina laga soo qufay jaaa alxaqu wazahaqa albaail ina albaaila kaana zahuuqa halkaa lagu daadi la wada jabiyey baa kolkii la furayey la yidhi ninkii ilaalinayey ee cusmaan la odhanayay baa la war masatiixda kaan wuu isxariifiyeyoo xagga dambuu gashaday kamaan dawsii nebigaa dhab siiyo caliyabaa intuu xurto ku qabtu ka maroojiyey baashii furee ka qaado suu magaalada galadeen nagu meeraysan kufaarta aad u haysa islaam baa yimid de aayaddu soo degtay ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin faraya ammaanada inaa ehelkeeda ku celisaan ninkii buu nabigu yeedhay calayhi salaatu wasalaam markaasuu ihi qabo macnaha dadku in boos la kala ridanayo si aanay u aragin in diin un lala doonayo iyo badbaado ay u arkaan baa hadafku uu yahay aada buu ninkii ufarxo waa kii islaamay i ko hadii muftaaxii la igu soo celiyey iyo asalkayagii waa kii islaamay waayo sharcigu sidaas ugu sugo da aayaddaaba soo degtayba layidhi furaha la celiyo marka ereyo intan sheegideedu dee taariikhdaasay leedahay siqaayadan iyo xijaabadan iyo taariikhdaasay leedahay marka masalana sheegideedu waa meel la qabtayba wahum qoladanina ilal aana imika hayaa banu shayba ibnu cuhmaan ibnu abi alxa ibnu cabdilcuza ibnu cuhmaan ibnu cabdidaar cabdidaarkii waa taa gashay cabdidaarkuna waa ina marka ninkan furaha uu ka maroojiye xursada ku qabtay waxa cusmaan ibnu abi dalxa maalintaas sanadkii sideedaad markii lagu ruqaansaday kacbada la xoreeyey ninka gacanta ku hayay ninkaasu ahaa cusmaan ibnu abi dalxa halkaa waa lagu celi labadaa qolo saasay noqdeen wa ama liwa calankii iyo hogaamintii dagaalka qiyaadadii dagaalki iyo jenaraalnimadii fadaama fiihim qoladan ayuunbaa haysay reer cabdidaar laydhaah xataa abdalahu islaam ilaa islaamku tan uu buriyey islaamku wuu buriyey wa jacalahu wuxuu ka dhigay hogaamintii dagaalka islaamku xaqan lilkhaliifa madaxa muslimiintu xaquu leeyahy xaqa lilkhaliifati cala lmuslimiina ka kolba ka madaxa waa xaquu leeyahy yadachu wuxuu dhigayaa fii man yaraahu cidda u arko saalixan lahu inay u wanaagsan tahay wakadaalika sidoo kale waxa ah annadwa arinkii iyo wadatashigii iyo qaraarkii macnaha go-aankii guddoonkii iyo hogaamintii dagaalka labadaa islaamku kuwaa uma daynin qoys gaara looma daynin laakiin waa inta uu khaliifka iyo imaamka muslimiintu dee gacanta ku haynayo kolba hogaaminta dagaalka ciduu gartee saarix baabuu dhiibaya guddoonkiina isagaa ugu dhufanaya ilaan ummaduhu had iyo jeer halka lagu kala haraa waa hogaaminta awoodeed wey hogaaminta awoodeed marka nadwaduna waa nooca dee tan qoys gaara laguma daynin oo qoys waa arrimaha aan had iyo jeer dhaxalka aqbalin mamlakadu ummadda taladeeda taladeeda iyo xooggeeda in cid quri jeebka ku ridato oo la ydhaha waa wadan boqortooye leedahay ma aha arin arin maaha wa qusay soo soco marka qusay ibnu kilaab baa isaguna yimi min zawjihi isagana ooridiisii faatima bintu sacdin wahiya yamaniyatun reer yamaneed bay ahayd min asdi shanuuah qoladaa reer asdi bay ahayd waa ko ibnu mura isaguna waa min zawji hindab hinda bintu sariir min bani fihr bni malik ibnu kacbin waa odaygii kacbigaasina isaguna min zawjihi buu ka dhalay ooridiisii waxshiya bintu shaybaan min bani fihrin aydan iyadana waa qolada ibni luayin ah, min zawjihi buu isaguna umu kacb maariya bintu kacbin min qadaaca ibni khaalib min zawjihi isagana ooridiisii umu laayin salma bintu camrin alkhusaaciya ibnu fihrin min zawjihi isaguna ooridiisi umu khaalib layla bintu sacdin min hudayd wa fiirun huwa quraysh hadaba qurayhtanaad maqashay waa fihrigan laftiisa imise odaybaa laga soo socday saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal tobanka koob iyo tobnaad baa qurayshkii u noqday qurayshku midna umaaha qurayshku waa kaa shishay fii qowli lakfariina culamada taariikhyahanada sidooda badani waa fihrigaa ayaa quraysh ah wa kaanat fii quraysh quraysh waxaa ku sugnaa itnatay cashara qabiila laba-iyo toban qabiilo oo kuwa isdaba socda ah laba iyo tobankaa qabiile u kala baxaya banu cabdimanaaf banu cabdidaar ibnu qusay banu asad ibnu cabdilcuza ibnu qusay bnu zuhra ibnu kilaab bnu makhsuum ibnu yaqda ibnu mura bnu tamiim ibnu mura bnu cadiy ibnu kacbin bnu sahmin ibnu hafiis ibnu camr ibnu kacbin bnu caamir ibnu layin bnu taym ibnu kaalib bnu xaari ibnu fihrin wa bnu xaaris ibnu fihrin wlmuqiimuuna minhum bimaka kuwa maka dega yusamuuna quraysh albaax ayaa la idhahdaa magacaasaa loo yaqaanaa meeshaa badxaagee bataaxay tegeysa waladiina bidawaaxiiha kuwa koonayaasha maka degana qurayshu dawaahir qurayshta baadiye qurayshta beledka labadaasay kala lahaayeen ibnu malik wey haddaba silsiladii sii wad min zawjihi jandala bint lxars min jurhum ibnu nadri isaguna waa min zawjihi caatika bintu cudwaan min qays caylaan ibnu kanaana min zawjihi mura bintu mur ibnu id ibnu khusayma isagana waa min zawjihi cawaana bintu sacd min qays caylaan ibnu mudrika ibnu mudrikana waa silsiladii isaguna ku jiraa min zawjihi salma bintu aslamin qudaaca silsiladii waxaa kamid a ah ibnu iyaas marka abtirsimadii las min zawjihi isagana khandaf almabruub biha almosl fi sharafi walmanaca waa islaanta khandafbaa la odhan jiray tusaalahana had iyo jeer sharafti iyo difaaca ayaa islaanta loogu soo qaadan jiray ibnu mudar min zawjihi arabaab bintu jalda ibnu macad ibnu nazaar waa silsiladii min zawjihi sawda bintu cak ibnu macad min zawjihi mucaana bintu jawsham min jurhum qoladan reer jurhum la yidhaahdaa Ah, qoladii had iyo jeer islaantii nebi ibraahim ay maaragtay ku heshiiyeen dee uu la xidhiidhay ismaaciil ibnu cadnaan cadnaankaasi waa ki imisa markaa kii sagaal iyo tobnaad ayaa halkaa uu ku joojiyey marka raggiina wuu sheegay silsiladda islaamihiina wuu sheegay oday waliba islaantiisi iyo qabiilada ahayd iyo laba saddex buu raaciyey wuxuu ihi haadaa huwa nasabu lmutafaq taasi waa abtirsiimada laysku waafaqsan yahay calaa sixati inay ansaxday abtirsiimada sanad sugan loo haya ansaxday waa taa min culamaai taariikh culimada taariikha iyo walmuxadisiin iyo muxadisiintuba ka ay isla waafaqsan yihiin waa taa taasay isla waafaqeen ama anasab abtirsiimada fowqa dalik intaa kasii saraysa falaa yasixu fiihi ariiqun sanad ansaxay male abtirsimada haddii caddaan lasii dhaafo macnaha sanad saxiixa ma laha wax la sheeg sheeg laakiin laguma kalsoonaan karo oo qoraal baanay ku fiicnayn had iyo jeer ummadda carbeed sideenoo kale ninka adugu waxaan faraa badan aad isku xidhiidhnayn eh, ee abu cishriinka iyo abu talaatiinka ah dee inaga qudhigeenu ma hayno en eh? waxwaa qoqorayn laakiin sanad adagoo hebel baa laga wariyo hebel baa laga wariyo hebel caadil bu hebel caadil bu ahaa male qola waliba saa u wadaaunbay ama xasan gelinaysa ama xuseen ama abubakr soomaalida qabaa'ilkooda kala duwan mid waliba halka islaa dhag weeyi ama fiican de haddaan in fircoon halka lagu kaxayn lahaa hadii xaggan nasabkan shariifkaa loo kaxeeyey kaasi ama wanaagsan inla haynaayo waayo markaas dariiqo saxiixa looma hayo gaayat lmr arinka gebagabadiisu waxa weeyaan annahum ajmacuu waxa ay isla waafaqeen culimada muxadisiinta iyo taarikhyahanadu calaa ana nasaba rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebiga abtirsiimadiisu yantahi inuu gaadhayo ilaa ismaaciil ibnu ibraahim ismaaciil oo ina nebi ibraahima ku gelaya nasabka nimankan israa'iiliintuna ku gelayo isxaaq ibraahimkaas ismaaciil waa abilcarab almustacraba ah waay halkaasuu galay carabtii carabowday waa nasabun shariifun abtirsiimo wanaagsan weeye kamaa taraa sidaad arkaysa waa abtirsiimo fiican buu kuuri aabaa'un daahiruuna wa ummahaatun daahiraat waa odayaal wanaagsan iyo islaamo wanaagsan lam yazal calayhi asalaam nebigu naxariisi dushiisa haatee kama suulin ama kama guurin yantaqilu inuu ka soo guurayo islaamaha riximkoodu usoo guuraya tagoog iyo rixim de midna waa odaygii midna waa islaam waay xataa ikhtaarahu allah ilaa ilaahay uu doorto ifka usoo baxa haadiyan mahdiyan isagoo hanuunsan oo dadkana hanuuninaya nasabkiisu saasu shariif u ah min awsad alcarabi nasaba carabta kuwa ugu dhexdhexaadsanaa ee ugu wanaagsanaa xagga abtirsiimada ayuu ka soo baxay fa huwa nebigu min samiimi quraysh quraysh dhuuxoodiibuu ahaa allatii qurayshtaasoo lahaa uu u sugnaaday alqidamu luulaa raad hore ku leh fi sharaf xagga sharaf lug hore iyo raad hore ay ku lahaayeen iyo wa culuwilmakaanati xagga darajada sarraysa bayna alcarab carabta dhexdeeda lug wanaagsan raad wanaagsan makaanad wanaagsan intaba way ku lahaayeen walaa tajidu heli mayse fii silsilati aabaa'ihi nebiga abtirsiimadiisa ilaa kiraaman waa kuwa wanaagsan laysa fiihim kuma sugnaa mustardal qof liita waa ardalku waa qofka liitaa la ydhaha watabacaka alardaluhu siday ninka ku eedeynaya nebiga mustardal oday liitaa kuma jiro bal kulluhum dhammaantood saadatun qaada saada waa sayidyaal qaada waa hogaamiyayaal abtirsimada nebigu calayhi salaatu wasalaam odayaabay maraysa wakadaalika sidoo kale waxaa ah ummahaatu aabaa'ihi aabbayaashiisa hooyooyinka iyaguna ay marayaana waa min arfaci qabaa'ilihinna qabiilooyinkooda kuwa ugu rafiicsan sha'nan xagga arinka iyo sharafa islaamahana islaam waliba si aad arkaysa waxay gelaysay qabiilo sumcad iyo sharaf ku lahayd deegaankii iyo mandiqada carbeed shanan xagga arrinka wey walaa shaka shaki kama jooga buuri ana sharafa anasab wa dahaarata almawlid min shuruudi nubuwa shaki kama joogo ana sharafa nasab nasabka oo sharaf yeesha iyo wa dahaarata almawlid nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa oo daahir noqotay iyo halka uu ka dhalanaya inay daahir tahay waa min shuruudi nubuwa nebinimada shuruudeeday ka mid kol hadduu ilahay nebi u doortay in nasabkiisuna uu shariif noqdo weeye meeshuu ka dhalanayaana ay daahir tahay waaya wuxuu yihi wa kullu ijtimaac kulan kasta oo bayna aabaa'ihi wa ummahaati aabbayaashii iyo hooyooyinkii dhex maraya laba kasta oo kulmaya oo dadkaa aynu soo sheegnay oo isguursanaya wey laba kasta oo isguursanayayba kaana sharciyan si sharciya buu dhacay oo laba walba guurkoodu sharci buu ahaa bixasabi alusuuli alcarabiya usuushii carbeed marka la eego ila nebigaba calayhi salaatu wasalaam markay ummaddu soo islaamto odayga iyo islaamta soo islaama ee gaalada ahaan jira ee carbeed de dib buu isugu meherin jiray mise uu iska dayn jiray <laughs> de wuu iska dayn jiray midkii oo khaylaan la odhanaya darsinka la islaamay cashare iyo waxbay ahaan buu hogaaminaya islaam ah uu ku warwadhay war afar ka doona bu waxaan o dhan wada hogaamin kari mayso islaamku afar unba ogol yahay afar kala bax marka intii kale uu iska sii daayay afartii dib looguma meherini saasaa lagu daayay sidaa darteed baa imaamu nawowi kitaabkiisa minhaajka laydhaa wuxuu odhanaya wa nikaaxulkufaari saxiix guurka gaaladu waa sax qofku dhaguhu taagaya wuxuu odhanaya waar siduu wax leeyahy muqarandiin ba isku mehersan halkaasaa laga duulaya marka bixasabi usuul carabiya ilan diintii nebi ibraahim bay iyada haysteeno wax badan baa sax ah wax badanna waa khaldanaaya waa kii nebiguna yidhi waxaa la igu soo saaray si aan diintii nebi ibraahim dadku qaloociyeen aan u toosiyo twraad ifadii nabigana saasay hayd walaa yaqbidahu llahu xataa yuqiima bihi milaa cawja ilahay nebi maxamed ifka ka kaxayn maayo diintii nebi ibraahim ee islaamka ahaydee dadku ay marooriyeen ay qalqaloociyeen si uu mur uga dhigo oo dee diintaa islaamka ah walam yanal ma gaadhin nasabahu nebiga nasabkiisa muu gaadhin shay waxba may soo gaadhin min sifaaxi jaahiliya jaahiliyada sinedeedii wax nasabka nebiga soo gaadhay ma aha sifaax waa waxa wey sinada ah. walam yanal nasabahu nasabka nebiga may soo gaadhin min sifaaxi jaahiliya jaahiliyada sinadeedi ah, may waxba kamay soo gaadhin bal daharahu llah ilaahay baa ka nadiifiyey min daalika ka ah walxamdu lilah maadna ilaahay aalabu marka macnaheeda waxa weeyaan dee carabtu ilaa afar guur bay lahayd markii islaamku uu yimi afarta guur sax buu ahaayo waa kan aynu imika isku guursano inanta in la weydiisto waalidkeeda dabeetana waalidku uu u guuriyo cidduu doonayo oo ay jirto khidba iyo cad khidbadu waxa weeye inantii oo la weydiisto dabeetana la siiyo oo u doonan kadibna caqad uu ku xigo saddexda kalena baab sine-a ah bay ahaayeen marka saddexdii kale islaamku wuu laabay oo saaxiibkana ka mid ahaa gaaladu ay ku dhololaan imanka naagaha badan ku wataan way wada socdaan oday iyo islaan rambasay aku maantila ingiriis ka sheekeynaya idaacado waliba way sheegaysa muddo dheer bay wada socdeen bay idhaahdeen laakiin imikunbay boobka u tegeen <laughs> khatar cadiim marka la hambalyaynayana waxaa la odhanayaa bay idhaahdeen birafaahiya walaa yuqaalu bilbaniin waxaa la odhanayaa bay idhaahdeen marka la hambalyeynayo arooskooda arooska had iyo jeer marka dee la hambalyeynayo waxaa la idhaahdaa bashbash iyo barwaaqe iyo inamiya hablo marka la idhaha bilbaniina warafaayo sekriga laakiin wuxuuna la odhanayaa bay bashbash iyo barwaaqo laakiin iname iyo hablo lama rajaynayo waa oday iyo islaan isguursaday bayidhah marka soddon sano bay sidan ku wada socdeen adigu guurarkaa kaleo dhan meesha waa laga saaray kan daahirka ah ee kan shareecadeenu ay sugtay caqadka wanaagsana kaasaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dhashay si wanaagsan bay isu guursan jireen maadaama odayaashii iyo islaamihii intaba sidaa loo wada hubo dee loo wada sheegayba intaas waa tirtiimadii waxaana dee ku xidhan dabcan qabaailka carbeed iyo halka ay ku kala baxayaan iyo baababka qaarkood oo dee taariikhda la xidhiidha iyo asxaabta nebiga halka ay iska soo gelgelayaan iyo Eh, cidda nebigu calayhi salaatu wasalaam xidid iyo gacal la ahaa iyo ile markii had iyo jeer uu xasaan binu saabit uu hi waxaan ugabayaa nimanka quraysh la idhaahdo wuxuu nebigu ihi war abtirsiimo badanoo faraara leh ayaan ku oo jilibada kala duduwan waan wada galaaye sideed yeeli doontaa ila haddaad isku digaxaadhiso dhibkeeday leedahay oo wixiiba aad isku wada qabato markaasaa waxau ihi wallaahi la ansulannak mila shacra min alcajiin waxaan kaaga dhex tiibi doonaa xabadda tintaa sida qooshka looga saaro kuwaasuu israacinaya markaasuu jilibka kaga dhex jira nabiga kasoo saaraya gabayaagu waa balaayo afmishaar marka waan ka soo saari doonaa bu cumuuman afmishaar maaha in isagu waxa u helinaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaan ka hadlayaa fasaaxadda qofka shaacirka ah <clears throat> marka barashadoodu intan dee inahaasaa ku jira markaynu intaa kasii soconno waxaa ku xiga oo cinwaanka labaad uu yahay zawaaju cabdilaahi biaaminata waxamliha aw xamluhaa zawaaju cabdilaahi nabiga aabihii guurkii uu guursaday biaamina aamina oo ah nabiga hooyadii iyo waxamluhaa uraysashadii ay uraysatay nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana cabdullaahi ibnu cabdilmualib waa nabiga aabihii cabdilaahi waxa uu ahaa min axabi waladi abiihi ilayhi aabihii ubadkiisa isaga ugu jeclaa aabihiisa cabdilmualib maaha inamada uu dhalay waxa uu ugu jeclaa cabdilaahi ilaa alla wax ka wade fazawajahu wuxuu u guuriyey inankan cabdilaahi aamina bintu wahbi aaminu u guuriyo nabiga hooyadiia macnaha cabdulmualib baa carruurtiisa ugu jeclaa nabiga aabihii cabdilaahi ugu jeclaa dabeetana inan buu u dooray aamina laydhaa iyadana tirsimadeedi waa aamina bintu wahbin ibnu cabdimanaaf ibnu zuhra ibnu kilaab kilaabkaasay ku kulmaa nebiga isna toddoba kasoo tirsadaa filaya iyana shan kilaabkaasay ku kulmaya wa sinuhu da aabihii markaa da waxay ahayd tamaaniya cashara sana sideed iyo toban jir waad dareemi karaysaa inaa sideediyo toban jiroo loo guuriyey in lala hayo ila haddii kale doobgaa mure intuu noqonayo baa la sugi lahaaye marka had iyo jeer inanka lala danaynayo inuu tarmeel la jeceliyo shan iyo toban jir ilaa sideeyo toban jira lagu guuriya wahyo yowmaidin islaamtan maalintaa ah, waxa ay ahayd waa nebiga hooyadii min afdali nisaai quraysh dumarka quraysh kuwa ugu wan wanaagsan bay ahayd nasaban waa mawdica xagga nasabka iyo xagga mawdica mawdicu waa xagga deegaanka leefalka nololeed meesha eh, mustawaha ay ku noolaayeen iyo xagga nasabka labadaba dadka ugu sharaf badan bay ahayd walamaa dakala calayha kolkuu la guri galay cabdilaahi kolkuu islaanta la guri galay xamalat birasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam nebigay ureysatay markii horeeyaba nebigay ureysatay waaya walam yalbas abuuhu nebiga aabbihiina maba sii noolaaninba an tuwafiya waa la oofsaday bacda alxamli markay uraysatay bishahrayni laba bilood kadib macnaa caruur kalena may dhalin iyagoo aroos ayaaba odaygii cabdilaahi uu dhintayba iyana laba bilood ay ur leedahay oo uryaro ay tahay nebiga uryaro ku tahay wa dufina bilmadiina madiinaaba lagu aasay waa nabiga haddii madiina lagu arko cinda akhwaalihi ibn cabdi ibna cadiyin ibn eh, najaar eh, cinda akhwaalihi abtiyaashii agtooda cabdilaahi baa waxaa abtiyaalu ahaa qolada reer eh, cadiy ibnu najaar la ydhaah reer ansaareeda madiine degan kuwaasa abtiyaalu ahaa u tegayoo halkaasaa lagu agaasay isagoo aroosaa bu dhintayba iyaba waa cajab nbiga nabiguna calayhi salaatu wasalaam aabihii ma arag fainahu cabdilaahi dahaba wuxuu tegey bitijaaratin ilaa shaam shaam buu tijaarad u tegey macnaha inuu wax ka soo faa'iideeyo de xaggaa beeralayda iyo waqooyiga ayaa loo safri jiray fa adrakatu waxaa haleeshay maniyatuhu geeridiisii bilmadiina madiinay ku haleeshay isagoo abtiyaashii u tegey cabdilaahi oo halkaa u safray ayaa geeridu ay ku timi waay wa huwa raajicun doonayana inuu kasoo noqdo ah, ayuu halkaa ku dhintay markaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee urkii hooyadiibu ku jiraa walamaa tamat markii ay dhammaystirantay muddatu xamli aamina aamina uurkeedii kolkuu dhammaystirmay ee sagaal bilood nebigu uurka uu ku jiray sida caadiga ah wadacat waladaha ilmaheedii bay dhasho rasuulkaa sala allahu alayhi wasalam ilmaa way umushay nebiga fastabshara alcaalam caalamku wuxuu ku bushaaraystay bi haada almawluud alkariim ilmaha la dhale wanaagsan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam alladii ilmahaasoo bata ku faafiyey bata waa faafinta fii arjaa'ihi caalamka hareerihiisa fii arjaa'ihi caalamka hareerihiisa wuxuu ku faafiyey ruux alaadaab aadaabtu ruuxda iyo sharaftay leedahay aadaabtu ruuxda ay leedahay buu ku faafiyey wa tamama makarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsanna caalamka waa u dhamaystiray aadaabta ruuxdeeda iyo qiimaheedana wuu ku faafiyey marka caalamku wuxuu ku bushaaray dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadu goorma ahayd waxa isweydiin la goorma ahayd dhalashadaa nebigu meel mayse ahayd waqad xaqaqa waxa uu taxqiijiyey bu uhi almarxuum maxmuud baasha alfalaki ninkaas sheekha ahee qoraaga ahi ee taariikhiyahanka ahi inuu masri ah baan ah waxa uu waa nin falakiya ah, oo cilmiga taariikh taariikhda iyo falag uu aada u yaqaanaa waxa uu xaqiijiyey ana dalika waktigaa uu nebigu dhashay kaana sabixata yawm اlitnain subax isniina bay ahayd laislama khilaafin maal isniinay ahayd intaasi rabiic awal bisha rabiicul awal la idhaha sagaalkeedii bay ahayd oo maanta ku beegnay waay harqolaa mawlidka kasoo guuray khatar cadiim magaala la baryadaa rag ku dhaafa taasica rabiic alawal marka culimo badanna laba iyo tobanka ayay tilmaamaan oo de kitaabkiisan mujaladka ahe abubakr jaabir aljazairi uu qorayo la yidhaahdo haada alxabiibu ya muxibu kitaabka la yidhaahdo isaga waxa uu rajaxayaa u leeyahy jumhuurtu waxay u badan yihin labiyo tobanka ahaa ayaa maaragtay uu sheegay laakiin khilaaf baa dee jira khilaafkana inagu maynaan odhanin dee culimadii taariikhda ayaa sheegay waaya waa maalin isniina taasica rabiic اwal rabiic اlwal maalinka labiyo tobnaad ama sagaalaad bu ahaa almuwaafiq ee ku beegan dhaydka lilyawm alcishriin maalinka labaatanaad min ibriil sanata hamsa mia waaxida wa sabciin shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii bisha abriil la yidhaahdo labaatankeeda ayaa uu ku beegnaa buu sheekhaasi yidhi min almilaadiya marka laaga taariikhda milaadiga saasuu markaa xusao uu ahaa dhalashadiisa rasuulka sala allahu alayhi wasalam marka khayrkaa faraha badan baa waktigaa dhalashada nabiga iyo soo kordhida u caalamka kusoo kordhay ayaa u ahaa waxaana ilaahay ugu talagalay inuu noqdo qaaidka ummadda kuwii hore iyo kuwa dambeba waxaa loogu talagalay in lagu daydo nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagaoo fasiraya qur-aanka kariimka ah oo noqonaya xagga tafsiirkiisa iyo tarjamada qur-aanka marka la eego qur-aan lugeynaya u eg laakiin dadku inay kaga dhegto un habeenkuu dhashay inay kaga dhegto waa mushkiladda caalamulislaami meelo fara badan waktigan haysatee oo habeenka uu dhashay uun ay aadna u qayliyaan hilib fara badanna cunaan iyaga oo aan ku deenaynin oon sunnadiisii haynin oo aan haynin hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam mushkiladeeday leedahay waxaa kaloo xusid mudan markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam abu ama khulafadii ahaa ay noolaayeen ama saddexdii qarni ay jireen amaba uu ka mid ahaa madaahibtii afarta ahaa imaamu shaafici axmed ibnu xambal abu xaniifa maalik quruntaasi marka ay jireen lama xusi jirin mawlidka lama xusi jirin oo habeenkaa rasuulku uu dhashay sala allahu calayhi wasalam deecdii iskuma haysto inuu fadli weyn leeyihi macnaha usoo kordhiduu nebigu ummadda usoo kordhay taa muran kama joogo oo de waa ka ilaahay ummadda ku badbaadiyey markaa lama xusi jirinoo xaflad looma samayn jirin taasi waa mid aan khilaafba ka jooginba cid sheegtayna ma jirto laakiin sanadihii lix boqolaadkii markay taariikhdu ahayd baa niman masar hayste waxay yidhahdeen war nimanka kristanku waa kuwan le habeen dhalasho ayay leeyihiin oo iyaguba ay xusaan de ma inagaa laynaga iibinaya inaynu maynu inaguna dee xusno oo aynu weyneyno markaasay ka bilaabanta <laughs> markaa ficiltankaasay qoladaas ku bilaabeeno markaasay cerkaa u qaadeen dee in ficiltankii unu halkii kasii socdo oo dabeetana dagaal lagu jiro oo laylaa qaar bidcaada bawliidkii diidaya oo microfoon gaari lagu rakibo oo qarash fara badan oo ah, agoomaha iyo dhakhtarkaiga waxaasoo dhan wuxuu kordhin lahaa wadooyin bay inoo samayn lahaa in maalintaasun lagu soo hambabero de horta runtii waa waxyaabaha dadkii dhibka haysta weyaynu arkayno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo karaamada uu leeyahay iyo salligiisu qiinaha uu leeyahay in lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam dee qofka diidaa waaba laga yaabaaba inuu islaamka ka bixi karo laakiin waxa iyaduna ceeb ahoo dhibaato leh midaan salli diidanayn in la idhaahdo wuu diidan yahay ya midaa nebiga diidanayn oo rumaysan oo isagu jecel oo kuba dayanayana in la idhaha wuu diidan yahi taasina iyadana waa been abuurad mhm. waaya <clears throat> markaa waxa uu ka warramay wahwa yuwaafiqu buuhi dhalashadaa nebigu waxa ay waafaqsan tahay asanata aluulaa sanadii hore min xaadisati alfiil dhacdadii fiil fiil waad garatay maroodiga dhacdadiisi waa sanadkii maroodiga de ay ka waramayso suuradda dhan qur-aanka alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi fiil cajaa'ibtay ka mid ahayd oo sanadkaa maroodiga la boqon gooyey ee xabashigii iyo maroodigii iswatay soo dhaafi kari waayeen halkaas ee loo dhigay dhaabadda contaroolka alla ay soo gudbi kari waayeen sanadkaasuu nebigu dhashay wa kaanat wilaadatuhu dhalashada nebigu waxay ahayd calayhi salaatu wasalaam fii daari abi aalib adeerkii abu aalib gurigiisa ayuu ku dhashay nebigu iminka waa ku dhowaadayba xaramku ama masaajidku masaajidkan baytullahi alxaram sidii loo sii ballaadhinayay waxa uu ku dhowaadayba halkaa uu nebigu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam ama waxaa la odhan karaaba barxadda lagu tukaday iyo dadku halka ay ku tukanayaan geesta bari buu kaga yaalaa oo waa gaadhayba maktabad baana laga sameeyey iminka maktabad ayaa laga sameeyey inkastoo ay iska xidhan tahay oo aan la akrii karinoo dadkan had iyo jeer iska jibaysan eeshiyaanka iyo saa aada meesha isugu xoqa oo barakaysta kolkaa waa la furi kari waayo way iska xidhanta laakiin waa halkuu nebigu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam masaajidku safkuba uu gaadhaabay makiyadta bariga kaga taala bishicbi bani haashim waa reer goshii reer banu haashim baa berigaa la odhan jiray iminka golna maaha eeryo banaanoo de waa la dumiyey macnaha kacbada waxaa kusoo furnaan jiray meelo golo ah oo buuro dhexdooda ayaa kusoo furnaan jiray marka shicbu bani hashim baa la odhan jiray goshaasi waa goshii reer banu hashim halkaasuu ku dhashay wa kaanat qaabilatuhu tii ka umulisay waxa ay ahayd macnaha nabiga qaabishay markuu dhalanayay umu cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf hooyadii cabdiraxmaan ibni cawf magaceeda waxa la odhanaya ashifaa magaceedu shifaa buu ahaa umu cabdiraxmaan ibni cawf waa raggii jannada lagu bushaareeyey mid kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibadii ayuu ahaa cabdiraxmaanna walamaa wulida markii la dhalay nabiga calayhi salaatu wasalaam arsalat ummuhu hooyadii way dirtay lijadihi awowgiibay fariin u dirtay awowgii cabdulmualib maadaama inankii aanu aabba lahayn awowgiibay dee sodon geed ayay fariin u dirtay tubashiru ay ugu bushaaraynaysa carabtuna dee inamada aad bay u jeclaayeen sida soomaalida oo kale marka awow inankiisii tegey oo lahaa waxaad ka sii uriso oo raada talow muu ka tegi oo la yidhi inan baa kuu dhashay dee intuu farxayo way dareemi karaysaa illa islaan caaqilade dabeedna markaasay tii inan baa dhashay sodogow inankuna waaba inan kasii daranba inamada tubashiru way u bushaaraynaysa fa aqbala odaygii wuu soo cararay nabiga awowgii masruuran isagoo faraxsan wa samaahu muxamadan muxamed buu ku magacaabay sala allahu calayhi wasalam iyada oo dee ilaahayna waafajiyey isla markaana uu uga jeeday mar hadduu inankiisii dhintay kii uu mahadiyey inuu yahay kani walam yakun haada ismu shaayican magacani mu ahayn mid la yaqaan mid macnaha faafsan mu ahayn qablu cinda alcarab waktigaa ka hor carabta agtooda magacani mu ahayn mid baahsan muxamed mid baahsan mu ahaan jirin walaakin araada allah ilaahay baa wuxuu doonay an yuxaqiqa inuu xaqiijiyo maa qadara wixii uu qadaray ilahay waxbuu hore usii qadaraye wixii buu doonay inuu xaqiijiyo oo waxa iswaafaqay ismigii iyo musamihii ismigii muxamed iyo kii la muxamed macnaha waa kii dee la mahadiye wey maxmuud iyo muxamed kii la mahadiye wey muxamedna maba jiraba waa jeebka soomaalida isagu <laughs> wax badan baynu maaragtay yar xarifnaaye waa ima muxamed aw maxmuud walaysa hunaaka maa yusama muxamed ma jira isagu ilaahay baa doonay wixii uu qadaray xaqiijiyo ee wadakarahu fi lkutub kutubtii horena uu ku sheegay allatii kutubtaasoo jaaat biha alambiyaa ambiyadu kutubtii horay la timid wixii ilaahay uu ku sheegay ayaa uu doonaya inuu xaqiijiyo kutubta muxuu kutubtu waa kuwe katawraati walinjiil tawraad iyo injiil labadaba way sii sheegeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa kaalkaa shaarixu kuugu qabanaya tawraad waxaa ku yaalay markii saxaabiga la yidhaha cabdillahi camr bn caas ayaa la yidhi warw adigan tawraad yaqaane bal niyo aayadihii tawraada nebiga sifooyinkiisa kasii sheekaynayay ka war markaasuu yihi wallahi sida qur-aanku uga waramayo ayay tawraadina uga warramaysa dabeedna wuxuu akriyey dee qur-aanka waxa wey ya ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahida wa mubashira wa nadiira saasuu qur-aanku usifeeyey tawraadna wuxuu ahaa bu yihi sidan yaa ayuha الnabiy inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira waxirsan lilumiyiin anta cabdii warasuulii samaytuka almutawakil laysa bifadin walaa qaliib walaa sakhaabin bilaswaaq walaa yadfacu sayiata walaa yadfacu sayi'a bisaya walaakin yacfuu wayasbax walaa yaqbidahu llahu xataa yuqiima bihi lmilaa alcawjaa bian yaquluu laa ilaaha ila allah fayaftax biha acyunan summan waaadaanan acyuna cumyan waadaanan summan wa quluuban kulfan sidaasaa sifooyinkiisuba ay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxqabadkiisu injiilna dee waxaaba inoo sheegay suuratu safa ilaahay uu ku tilmaamay waid qaala ciisa bnu maryam ya bani israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqa lima bayna yadaya min atawraati wamubashira birasuuli ya'tii min bacdi ismuhu axmed falama jaaahum bilbayinaati qaluu hada sixru mubiin towraadna saa iyo injiil labadaba saasa ayuu sii xusayeen faalhama jadaha buu kuhi matniga eego faalhama jadahu ilaahay nabiga awogii wuxuu ku ilhaamiyey oo uu waafajiyey an yusamiyahu inuu ku magacaabo bidaalika magacaa magacaa inuu ku magacaabo ayaa ilahay u waafajiyey infaaban limri ilaahay amarkiisa uu doonay iyadoo uu fulinayo nabiga awogii waxaa la waafajiyey inuu amarkii alla fuliyo sidaasa ahay taariikhdu dhashay iyo meeshu ku dhashay iyo magac bixintiisii cidda u bixisay intaba inaad ogaataa waa muhiime sidaasa ahayd sideeda saxdii waa sidaa iyo ciddii ka umulisay hooyadii wa kaanat xaadinatuhu islaantii xanaanaynaysa waxay ahayd ummu ayman ummu ayman islaanta la idhaahdaana nebigay xanaanayn jirtay baraka alxabashiya magaceeduna bara ku ahaa afrikana way ahayd xabashida berigaa waxaa la odhan jiray soomaali iyo suudaani iyo xabashi iyo heladi iyo waxaan isla wada madoo oo dhan ee xagga soo xiga ayaa la odhan jiray markaa islaanta umuayman la ydhaha waa kunyadeeda magaceeduna bara ku ahaa nisbadeeduna xabashiya amatu cabdillaahi cabdilaahi bay addoon ahay macnaha nebiga aabihii oo cabdilaahi ahaa addoontuu umu ayman la odhan jiray ayaa inankani markuu dhashay xanaanayn jirtay wa walu man ardaca ciddii ugu horreysee nabiga jaksisa calayhi salaatu wasalaam huwayba iyadana islaanta huwayba la odhan jiray xaliiba sacdiya waa dambaysaa huwaybana maxay ahayd amatu cami adeerkii ayay addoon u ahayd abilahab ninkan abilahab laydhaa nabiga adeerka u ahaa addoon u lahaa huwayba la odhan jiray ayaad shaksiisay nebiga oo ciddii ugu horreysay shaksiisahay islaantaasina way korisay islaantaasina way dhashay abilahabna de intaan la culoobin aawaad garan <laughs> ila wuxuuna dagaalku bilaabmo markuu rasuul noqday markaad mabda mabda xambaarsan tahay unbaad tolka isqabsan kartaana inta kale waa nin reer hebelo wanaagsan ayaa tahay haddii kaleo laakiin adigoo mabda fita aad timaado waxay ku odhanayaan wardanta reer hebel ma wadaa mise ma wadi markaa laba midun inaad tidhaahdo dan islaam ama dan diineed baan wadaa oy kudhaan haddaba iska joogada kitaabkaaga la joog iyo inaad tidhaahdo danta reer hebel barmee ku go-a oo dabeetana diintaba kaa durkiyaan labadaa midun bay noqon waay adilaha dee waktiga nabigu yaraa waa kaasoo saas usoo dhaweyna laakiin markii dagaalku uu bilaabmay tabat yada adilahaba ayaa ka dhacday markaasaa ilaahayna uu la saftay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam suurad ilaa qiyaamaha la akriyayana waxa uu ku cambaareeyey isaga iyo islaamtiisi iyo wixii xumaaba xaggaas lagu tuuray waa taariikh kooban saxiixahoo sugan wanaagsan oo lagaaga xusay nabiga calayhi salaatu wasalaam odaygii iyo islaantii markii ay isguursadeen abihi hooyadii waktiga uu dhashiyo siduu ku dhashay iyo inaanu aragba aabihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam agoon buu ahaa waay caawa labadaa safxadood ayay inagu joogto allahu aclam